محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله baab اlwadiicati wadiicadiiba ku saabsan yahay wadiicadu waa amaano qof loo dhiibto oo la yiri ilaali amaanadaas ayaa waxaa la dhaha wadiica inuu qof qof kale uu amaano u dhiibto oo u yiraahdo amaanadaas ii dhowro i ilaali <clears throat> cuquudda tabarucaadkay ka mid tahay ee ixsaanka iyo samafalka iyo biriga ku saabsan ee wax ciwad iyo xoolo qaadasho aan maarata weesha ayna ku jirin waxaa asal u ahaa qowluhu tacaala fain amina bacdukum bacda falyuadi ladii utumina amaanatahu haddii qaarkiin qaarka kale maarata uu wax ku amaan qaato ku ammaansado midkii wax lagu ammaansaday kii kale wixii ha u ilaaliya wey in allaha yaamurukum an tu-aduu lamaanaati ilaa ahliha qur-aanka aayadahaas ba daliil nabigana waa kulihi sala alla alay slam adi lamaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanak qofkii kuu ammaansado shay ammaanadiisa u gud oo ilaali hataa hadduu ku khayaamana ha khayaamin buu nabiga leh sala allah alay wasalam xadis tirmidi uu soo saaray xasan qariib leh marka wadiicadaas oo iyaduna arkaan leh sida kuwa kaleoo kale qof wax dhiibaya iyo kul loo dhiibayo lagu qarsanayo iyo shay la dhigayo oo laisku aaminsanayo intaasi marka arkaanteeda siiqadii <clears throat> laa tasixu ila min jaa'isi tasarufi cinda jaa'isi tasarufi cuquud oo idilba waa loo shardiyaa shardigaas ama caqdu lmucaawada ha ahaado ama ha ahaado caqdu tabarucaat kolba haddii wixii xoole iyo maal iyo wax ku tacaluqa tasarufaad uu yahay waxaa shardi ah qofka labadan darafba labadaba inay yihiin laba qofoo wax tasarufi kara oo wax maamuli kara oo loo ogolyahay inay wax tasarufaan marka saddex shay baa loo shardiyaa ugu waaweyn qaarkood kalena waa raaciyaan waxaa ugu weyn inuu yahay baaliq caaqil rashiid saddexdaas wey qof caqli leh oo qaan gaaray oo haddana tasarufka maalka garanaya oo toosinaya o hagaajinaya waxaa baxay marka majnuunkii iyo saqiirkii iyo safiihii iyo mufliskii la xajriya asagana waa soo gelayaa addoonkii sayidkiisa una idmin arrimahaas o dhan baa soo wada gaara inta badan laa tasixu ma asaxayso markaa caqdigan la yihaahdo wadiicada ilaa min jaa jaa'isi tasarufi qof tasarufkiisa iyo mucaamalaadkiisu maaligaa ay bannaan tahay cinda jaa-isi tasarufi qof tasarufkiisa uu bannaan yahay agtiisana uu wax dhigo ka loo dhiibayana waa inuu yahay qof wax maamuli kara oo mas-uuliyadda xilkaa qaadi kara ka dhiibayana waa inuu yahay qof wax mulkin kara oo wax tasarufi kara o xoolihiisa qof u dhiiban kara labadaasba waa shardi wey maxaa yeeley waa caqdu tabaruc falaa tasixu ilaa min hadihi shuruud shuruudda waxaan kuma ansaxdo fain awdaca sabiyun ixtiraazaadkiibu marka kuu bilaabay oo wuxuu ku rabaa inuu kuu bayaamiyo kuu cadeeyo jaa-isu tasaruf cinda jaa-is tasaruf yar kala qaadan rabaa yar bayaamiyo banaanka soo yar dhigo wuxuu leey fain awdaca sabiyun sabi ilma yar oon qaan gaarin walow muraahiq ba allah ka dhige hadduu ammaano dhigto aw safiihun ama mid safiiha ah, oo caqligiisi iyo garashadiisu ay daciif tahay ama mumadir oo xoolihiisa iyo meesha ku habooneed aan ku bixinaynin cinda baaliqin labadaas qof oon tasarufkooda uuna jaa-is ahayn oon loo ogolay inay wax tasarufaan yo alaabadoodii waxay dhigteen cinda baaliqin baaliq qaangaara cinda baaliq shay aan waxbay ag dhigteen oo ay ku wadiya dhigteen o dhen waxaa noo dhig nin yaraabaa soo qaada alaab markaasuu dee nin baaliqa ama qaangaara u dhiibto wuxuu yidhi alaabtan ahay wadiica ah weeye ma ka aqbalaya mise kama aqbalayo wuxuu leeyahy falaa yaqbaluhu kama aqbalayo marka horeba aqbali maayo ilmo yar wax kuu dhiibta yidhi adeer waxaan ii dhig waxaan w meesha ii qabo nin safiyaha kuula imaaday majnuunska adhaa wax kuu dhiibtay falaa yaqbaluhu ma aqbalayo ah maxaa yeele wujuudum ka cadamihim fi tasarufi marka tasaruf laga hadlaayo asagoo oon jirin oo kale ka dhiganta fa in qabilow hadduu aqbala ka waran waaba ka qaadayba ilmihii buu yiri abti ka qaaday wuxuu yidhahdaa kuu seexinaya kac waa ka aqbalay dakhala wuxuu galayaa wixii wadiicada ahaa ee ammaanad ahaa ee loo dhiibtay fii damaanihi damaankiisa iyo mag iyo maarata dimadiisa ayay gelaysaa qofkan asaga ah ee muudaca ah ee wax loo dhiibtay mas-uuliyaddiisii iyo qoortiisay fuulaysaa ha wadiicada sideedaba waxaa weya yaddu amaana wey markay shuruuddeeda iyo jidkeeda ay soo qaado laakiin qof aan tasaruf lahayn haddaad wax ka qaado xoolihiisii dushaadii fulaysaa haddii wixii asaga ahaa uu dhumo ama uu halaagsamo walow adigaba gacantaadaba iyoena sababsaninbe ka qaadidaad ka qaaday keli ah ayaa dembi ah marka wuxuu leeya dakhala fii damaanihi wadiicadii waxay gelaysaa damaani lmuudac qofkaa loo dhiibtay dimadiisii iyo qoortiisay dusha ka fulaysaa goor goorbuu beri ka noqon karaa wuxuu le walaa yabro xataa beri kama noqon karo ilaa bidafcihi inuu wadiicadii u dhiibo liwaliyihi waliyi sabiyi aw isafiihi ilmihii yaraa iyo safiihi iyo majnuunkii iyo weligoodii inuu gacantaba ka geliya mooyeene xataa ma beri noqonayo ah, asaga hadduu ku celiya ilmihiiha alaabtan ku keen oo uu dhiibo oo ka dhunto laga xado ka hallowdo dhibaato kale ka gaadho kii baa lagu soo noqon qof aan tasaruf lahayn oo caruura alaabuu la ka qaaday alaabti markaad udhiibtayna waxa weeyaan wa waa itlaaftay oo waa dhimatay marka asagii baa dusha laga fuulaya wuxuu le marka walaa yabra-u ma beri noqonayo ilaa bidafcihi alaabadii inuu u celiyo o u dhiibo liwaliyihi dadkaas aan tasarufkiisa iyo maamulkiisa auna banaaneen ee ama sagiir ah ama safiiha ama majnuun ah weligiisa inuu ku celiyo mooyeene ka dulkaci mayso dayntii baa lagu leeyahay xuquuqdii falow raddahu lisabiyi uu kusii caddaynaya wuxuu kuleeyahay low raddahu hadduu wadiicadii ninkii muudacaahay wax loo dhiibtay uu ku celiyey lisabiyi ilmihii u dhiibtay ayuu gacanta ka saaray u celiyey lam yabra ma beri noqonayo had amar ilahay wax ku dhacaan oo xoolihii wax gaaraan asagaa la weydiinaya xoolaha ma kusoo mareen haa intay kusoo mareen maad ninkaa ku celisay qof jaa'isu tasaruf aan ahayn baad farta ka saartay xoolo soo maa waa loo daalac baa loo qabsanaya wa in awdaca baaliqun taas waxay ahayd hore masaladaas suurada hore waxay ahayd dadka aan tasarufkooda maaliga ah la xajriyey la manciyey oo qof caaqilahoo baaliqaho tasarufkiisa u banaanya wax u dhiibtay baheed maanta cagsi weeyaan in awdaca baaliqun midkii qaangaarkaabaa wuxuu ammaano dhigtay cinda sabiyin mid sabi agtiisii buu ammaano u dhiibayoo alaabtii haybi ader ilmihii yaraa buu dhiibtay baaliqii qaangaarkaa jaa'iz tasarufkaaba alaabdiisa wuxuu dhiibay cinda gayri jaa'iz tasaruf alaab tasarufkiisu amaanan ka sabiyin oo majnuun oo kale fatalifa xoolihii baa markaa dhintay baaba-ay ah, cinda sabiy ilmihii yaraa ee u dhiibtay agtiisii bay xoolihii ku halaagsameen litafriiطin asagaaba ku xadgudbayba caruur buu uu iskaga ciyaaray aw gayrihi hayra tafriiط asaga kumuna xadgudbina agtiisuba iska taallay ee aafo samaa waa ku dhacday meeshaasaa dhib gaaray bahal baa qaatay cunay jac baa ku dhacday biyaa ku daatay roob baa ku da-ay wixii waa halaagsamay bitafriiطin fatalifa bitafriidin aw gayri tafriid lam ydmanhu sabiyu ilmihii yaraa ee wax loo dhiibtay waxbama magdhabaayo waxa marka hore xoolihiisa qofka sagaa dayaacay oo meel aan munaasib ahayn uu dhigay marka waxba ilmahaas la weydiin maayo waxna looma dhiibi karo waxbana lagama qaadi karo caruurta yaryarka ah majnuunka waalan safiha maxjuurka in tasarufi karin dadka noocaas oo kale ah inaad xoolaha iskaga dhiibto lama ogolo walaa tuutuu sufaha amwaalakum daysi wada gelaya wa in atlafahu damina ilmihii yaraa wax loo dhiibtay lagu khaldamay in atlafahu xoolihi hadduu gacantiisaba ku halaago damiin uu magdhabaya ah, marka hore waxay ahayd xoolihii baa iska halaagsamay tafriid xataa asaga uu ku xadgudbay ha ahaato oo muuna baylatirin xooladii oo muuna xirsigii loogu talagala dhiginoo uu ka gaabiyey ama ma ahe asagooma kaba gaabin in bayaafo ku dhacday lam yadmanhu ma damaana qaada ilmihii yaraa baan soo maray maanta xoolihii asaga ahaa gacantiisu ku halaagay way kala tahay moogta muuna baylatirin iyo asagaaba u qaatayba neefkii buu gowracay lacagtii buu yuu biyo ku daadiyey in atlafahu huwa isagii hadduu ilmihii yaraa xoolihii uu haleeyo halaago damina wuu magdhabaya sida caruurtaas kale meelaha socoto oo kale majnuun meel iska soco hadduu xoolo dad u halaago hadduu maratay fasahaadiyo uu baabi'iyo ilma yaroo sakiira hadduu dad gurigood dhagax ku tuur dhaladii oo ka jabiyo waxaaso dhan waa laga magdhabi waa laga magdhabi gacantiisa waxay goosatay laakiin tasarufkiisa wixii laga rabay ee sidii laga rabay uu sameyn waayey ee uu ka gaabiyey waxba looma haysto waman cajaza qofkii ka cajizaa oon tabar iyo awoodba u haynina isgaranaya can xifdi اlwadiicati amaanada xifdinteedii iyo ilaalinteediibuu tabarba u hayninba xoolaa la yidhi noo qabo wuxuu is ogyaha xoolahan inuun tabar u haynin xifdinba karinba u dhiga ma hayo ma ilaalin karo dadka kama reebi karo asaga naftiisaa iska ilawri karin mathalan waman cajaza can xifdi اlwadiica wadiicada iyo ammaanada ilaalinteeda qofkii ka cajiisoon tabar ba haynin xaruma waa ka xaaraan caleyh korkiisa qabuuluhaa inuu aqbalo isagoo og inuuna tabar ba uhaynin inu dhaho ken anaa ku haynaye ma banaana ah. qof qaadira oo awood uleh oo ammaanadiisi xifdintiisa ku kala soomal la rabaa qofka wax qaadaya inuu yahay haddaaba is og tahay inaana tabar ba uhaynin xaruma caleyhi qabuuluhaa inuu ka aqbalo ka qaada ma banaano adeer tabarumahaytabarumaayo kamana qaadi karo idhaaf wain qadara waa karaa walam yahiq kumase kalsoono biamaanati nafsihi naftiisa amaanadeeda kuma kalsoono awood waa uleeyahay oo waa ilaalin karaaye asaga naftirkiisaas og inayna tabar uuna uhaynin naftiisaa ka badbaadayn qof iska goomoon oo iska rafaasan oo dhaqaale iyo lacag badan ay soo mareen asagana ka gaajaysan inuuna isxanibi karin buu is isyaqaana dabeecadiisa dadka qaar ba dee xoolo loo dhiibta aan aad iskaga dhowri karin oo iskuba yaqaana sidaas waa iska taawiishanaya kasii daynsu leeyahay waxbaa qalbiga ka geli shaydan u sheekinaya marka naftiisa amaanadeedu ku kalsooneynba wakhaafa wuxuu ka baqay an yakuuna inuu khayaamo ayuu ka baqay oo xoolaha dadka leeya ku tasarufo amaanada uu gudan waayo kuriha lahu waxaa loo nacaa akhduhaa inuu qaado qofka noocaasaana xaruma baa soo maray taa hore xaaraan baheede kana waa karaahiya cabsi buu naftiisa ka qabaa in waxa uu ka baqayo ay dhacdana waa laga yaabaa ina dhici weydo oo xoolihii dadka loogu imaadana waa dhici kartaa kolba laakiin haddiiba kalsooni darada naftiisa uu ka dareemo yukrahu kuriha lahu akhduha inuu qaado waa karaahiyo waa laga fiican yahi wax wanaagsan maaha fain wathiqa binafsihi naftiisa hadduu ku kalsoon yahay awood ahaan iyo amaano iyo dayaan ahaan labadaba naftiisa wuxuu ku kalsoon yahay xoolaha dadka inay ka badbaadayaan dhawrina karo ustuxiba waa la suneeyaa inuu ka qaado liannaha tacaawun cala albiri watacaawunu cala albiri wataqwa bay soo geli ah, ixsaan iyo samafalka qofka lagu kaalmeeyo dhibaataha qofkan haysata xoolihii meel u dhiguu tuug baa ka yaaba ka qaato waxaa dhici karta inuu meel usafraayo waxaa dhici karta inuu meel uguuraayo marka xoolihii qofka uu haystay ee uu ka cabsanayay kurbada haystay inaad ka faydo oo tirahdo anaa kuu barinaya seefkan kuu gelinaya keenaad tiraahdo de waa arrin wanagsan oo cibaada wanaagsan wey waa biri iyo samafal iyo ixsaan wey marka qofkiina cabsi kama qabo naftiisi xoolihina waa ilaalin karaa ustuxiba marka marka dadkii baa la qeybiyey markii laga fiiriyo xaalat alcajzi iyo xaalati maratay hilat alamana iyo xaalat hiqat nafsi ayaa saddexaa loo qeybiyey kuwaaba tarbo ma hayo mid tabar u haya xogurka naftiisa ku kalsoonayn mid waa ku kalsoon yahay naftiisa waana dhawri karaa kan dambe marka ustuxiba wey uma kadib xoolihii baad la wareegtay ood qaaday aad ka qaadayn qofki asaga ahaa amaanadii baad la wareegtay meeshii la rabay inaad xoolaha ku xifdisaa la rabaa marka inaad iska ilaaliso uma yalzamuhu qofkii muudacaayo wax loo dhiibtay ee wax lagu ammaansaday waxaa ku laazimaya alxifdu inuu dhowro ilaaliyo xoolihi oo ku xifdiyo fi xirzi mithlihaa xoolaha loo dhiibtay oo kale meesha lagu dhowro xoolaha loo dhiibtay nooca ay yihiin unbaa la fiirinaya xaggee lagu ilaaliyaa ma lacag baa oo seef bay ubaahan tahay oo sanduuq bay ubaahan tahay oo guri lagu xidhay ubaahan tahay oo maqal lagu qufilay ubaahan tahay ma xoolo nool baa oo xero waxay ubaahan tahay meel lagu oodo oo lagu ilaaliyo dhurwaag iyo bahalka iyo dogaagga dadka laga ilaaliyo ma beer baa iyadana xilsigeeday leedahay ma raashin baa meesha la dhigi jiro raashinka la dhigo shay walba oo xoolaa meel loogu talagalay oo lagu xifdiyo lagu dhowraa jirta oo qofkii ugu imaado meeshaa ka qaata saariq la dhahay gacanta loo goynay gacanta loo jaray haddii meeshaa la dhigi wayna dayaaca qofkii xoolaha hayay ayaa dushiisa uu noqonaya asagaa dayaacay marka waxaa la rabaa inuu xifdiyo xoolahan fi xirzi mithiha ayagoo kale meesha lagu xifdin jiray fa in araada safara isagoo ammaanadii qofka la haya ayuu wuxuu damcay inuu meel u safru damcay see yeelaya xoolihii dadka mala safraya mahaalig iyo makhaatir iyo khatara miyuu gelinaya maya wuxuu leey fa araada safara hadduu damca qofki inuu safro isagoo amaanada leeyahayna gacanta ku haya aw khaafa wuxuu ka baqay almowta geeri buu ka baqay mowtulfaja badan baa iska jirta cuduro safmareenahaa jira waxaa jirta colaado dadku ay ku dhamaanayaan maalin mid qof la dilaya iskayaa jirta naftiisa u cabsa ama jiraa haysa oo waa xanuunsan yahy oo maradu mowt almakhuuf ayuu ka baqay inuu u dhintaba jiradaas loo cabsanayo khaafa almowta geeri buu ka baqay ama safar buu damcay falyaruddahaa buu ku leeyahy ha celiyo xoolihii wadiicadaha iyo amaanadii ilaa saaxibihaa qofkii iska lahaa u celiyo nin waan safri rabaa waxaad igaho ah, anagaba xanuunsan waxaad igaho fain lam yajidhu qofkii iska lahaa hadduunan helin ka waran maba hayo oo meeshaba ma joogaba walaa wakiilahu qof uu qofkaas soo wakiishay oo ugu wareejiye o udhiibana ma hayo wuxuu wakiishay male sallamahaa amaanadii wuxuu farta ka gelinaya o u dhiibayaa ila alxaakimi qaadiga qofka xaakimka muslimiinta kala xukmiya ee umuurahooda iyo arrimahooda ay ku afgaabsadaan ee khusuumaadkoodiiyo doodahoodi iyo masaa-isha ku saabsan oo dhan ba kala saara qofkaasaa ammaano guud bu haystaa dadka maaragtay ayaa yuu u hayaa xil waa amiin waa qof fiqa oo lagu kalsoon yahay asagaas u dhiibay wuxuu leeyahay arrintaas xoolahan ninkaa hebel baan ka hayay safar baan u socdaa iga qabo maqraati buu ugu yeelayaa qoraalkii buu sameynaya halkaas marka faylki ayuu le geli okaa xoolihi fa in fuqida haddiiba la waayo xaakimba qaadiba waa la waayey meesha uu jooga meel qaadi jooga ama xaakim jooga maba ahaba xagee geenaya xoolihii inuu safrana waa raba ama waa jiranya fa ilaa amiinin qof amiino lagu kalsoon yahay oo dadku ay yaqaanaan oo xoolaha dadka badbaadiya kaasuu u dhiibaya ole hebel ow hebelaa xoolihiisi ayaan hayaa niyo iga hay oo markuu imaado ku wareeji buu leey ama kugu imaado safar intaan kasoo noqonayo fa in lam yafcal hadduuna sidaa yeelin muxuuna samaynin waa maxay xoolihii asaga ahaa ninkii lahaa uma siinin wakiil ma siinin xaakimi iyo qaadi uma dhiibin amiin uma dhiibin waana xanuunsan yahay famaata waa dhintay isagoo xoolihii dadkaas siinin walam yuusi biha mana dardaarmin oo xoolahaas noocaasa qayb ilaa la siimau dhihin aw amase saafara bihaa waa iskala safrayba xoolihii qofkii buu iskala safray waa dayacmay marka xoolihii daminahaa intaba waa magdhabaayaa hadduu dhintana warahadiisii iyo dadka dhaxalkiisa lahaa baa markaasi bixinaya tarakadiisa laga qaadi hadduu dee uu safray oo xoolihii ay saa ku halaagsamaan markii la helo ayaa laga magdhabaya ilaa an yamuuta inuuba dhinta mooyaane faj'atan si kadaa xoolihii uu hayeyba ninka asagaa si kada u dhintay wax dayaaca marka lamuna imaanin geeridu ilan wakti kastaba qofka waxba ma oga inay goortay qaban doonto ma garanayo ya in haye a ah. waa arkaayo laakiin ma gadaal bu keenaya ayib aan aragna marka gadaal ku keenayo waa taqdiim iyo taakhiir inaan la ogoleyn buu sheegi rabaa qofkii hore ee loogu talagalay inuu udhiibo qof aan ahayn buu udhiibay wain salamaha ila alamiini maca wujuudi alxaakimi wuxuu xaakim iyo qaadi uu jooga qaadiga ka baawar oo ka xoog badan oo awood uu ku ilaaliya hayo oo lagu kalsoon yahay hal shaksi oo fardi oo amiina ah buu udhiibay deen ah. muxuu yihi marka lamin la magdhibaya waa taqdiimi takhir tusab sidaa tartiibkaas marka waa tartiib la rabo wey ah, qofkii lahaa wakiilkiisii qaadigii ama xaakimkii amiinkii hadduu iska safra ka waran ninkaas aga waa iska safray laminaa magdhabaya hadduu amiin udhiibo wixi qaadi u joogana lamina magdhabaya ilaa yamuuta faj'atan qofkii inuuba dhinta naftaba ka baxdo oo si kada ah wadnihii intuu istaaga iskaba dhintaba weyaan aw yaqaca fi lbaladi magaaladii uu joogay ee uu nabadda ku saaxday baa waxaa ka dhacay nahbun boob magaalada baa la boobay oo dhinacaas un laga soo galay markaasaa la boobay xoolihii dadkii isagoo xoolihiisi wixiis o dhan ba agta la mariyey boob baa ka dhacay aw mase xariiqun dab baa ka dhacay alaabtii loo dhiibtay iyo dukaankii iyo wixii oo dhan ba dab baa galay sida dababka de suuqaka ka dhacay waad aragteen suuqii nabadda ahaa ee laga tegay oo dambasa loo imaanaya iyadoo kuleyahay qofkan ma leh walam yatamakan mana makansanino awood ooma lahaanin min shayin wax oo min dalika arrimihii samee la yidhi ah wakiilkii iyo xaakimkii iyo amiinkii iyo asagoon arrintiiba u suuloobin ayaa waxaa ka soo gaaray faaji'a mawd baa dhacay nahbi iyo boob baa dhacay o waxbaa laga farmarojiyey xariiq iyo dab baa dhacay qaraq iyo biyo iyo maashood iyo fatahadaa dhacay dabeele iyo waxbaa burburiyo carrada eber ka dhigay waxay ahaataba lam yatamakan min shayin min dalik arrintaana ma makansan inuu sidii larabay inuu yeelo isagoon awoodba u yeelanin oon u helinba fasaafara bihaa marka fasaafara bihaa waa mid un suwarka kamida suurooyinka mid kamid unbay bay fasaafara bihaa soo gelaysaa nahbi hadduuba dhaco la boobay xariiq hadduu dhaco la gubtay waa arrin kale laakiin haddii intii boobkii uu maqlay magaaladii baa la boobaya xariiqiiyo dabkii buu maqlay uu xoolihii qofka deenay intuu qaato uu la cararo oo la safro fasaafara bihaa waa la safray asagoo kala cararaya boobka iyo dabkaas a laa yadman marka ma damaanayo qofka asaga haddii qofkaa gaaraan maxaa ola safartay lama dhahayo leanna waa la safrinta waxay ahayd markii ay suuragal tahay inuu wakiil joogo xaakim joogo amiin joogo intiiba waa laga soo gaaray boob buu kala cararay dab buu kala cararay xoolihina markaas cararkii bay ku dhumeen wamataa alabaha almaaliku saamaani qoran wamataa alabahaa marka fasafara biha jawaabteeda waa lam yadmanha ma damaanayo wey ma damaanayo intaa iyada nahbi baa dhacay xariiqii dab baa dhacay waa la cararay waa la safray markaasay xoolihii sidaa ku halaagsameen laa yadmanu xiina idin ah, ma damaanayo wamataa alabahaa mar allaala markuu dalbo ahaa oo wadiicadii amaanadii almaaliku qofkii iska lahaa lazimahu waxaa ku laazimaya kii loo dhiibtay araddu inuu u celiyo qofkii lahaa xoolahan see u celinaya ma intuu qaaduu reerkii iyo xoolihii iyo ninkii iska lahaa iyo bulaadiyo asagaa qarash bixini maya wuxuu le marka hore badaa ii dhiibtaye kaa laga qaada buu leey ah, isagii xoolihiisi banaanka iskaga mari saas wey macnaha ee maaha inuu intuu qaado qofkii laha la doonanayo maaha maxaa marka hore asagaa loo keenay isagoo ammaano unbu meesha la fadhiyo xifdigaas iyo seefgarayntaan bu ahaa wamataa dalabahaa wadiicadii markuu dalbo almaaliku ninkii lahaa lazimahu waxaa ku laazimaya qofkii la aaminay ee muwadacahay wax loo dhiibtay alraddu inuu u celiyo qofkii lahaa kayfiyadii raddi waatan bian yukhaliya waa inuu banaanka iskaga maro baynahu ninkii iska lahaa xoolaha iyo wa beynaha alaabadiisii waa inuu banaanka iskaga maro haatan meeshaas oguma dhiibin kaala iga qaado oo taasi qaado fa in akhara hadduu dib u dhigo alradda celintiibuu dib u dhigay xoolaygii isiibu yidhi waa u imaaday beri iyo imow iyo beri dambe iyo imow isagaa meermeeriyey bilaa cudurin cudurdaar la-aan wax cudurdaar oo markaa haysta oo ka reebaya inuu xoolihii wixii loo dhiibtay uu bixiya ma jirto xoolihii waa ag joogaa caafimaadsan yahay dhibaato kale mama hortaagna meeshii buu joogaa arrimahaas cudurdaar la-aan fa in akhara bilaa cudrin aw ama se awdacahaa wuxuuba ku ammaansaday oo u dhiibtay alaabtii cinda gayrihi qof aan asag ahayn ayuu farta ka geliyey bilaa safarin safarra ma qabin oo qof safray maaha hadduu safar waa kaan soo maray amiin buu u dhiibiyey asagoon safarba la joogan magaalada la joogo yuu qof kale ku wareejiyey walaa daruura wax daruura oo ku xumbaarayana ma jirto inuu qofkaasaga asaga ee geyrkaa wixii u dhiibo u ku ammaansado aw mase khaladahaa xoolihii loo dhiibaybu wuxuu ku dhex daray bimaalin xoolo lahu asaga uu leeyahay ah, ninkii wa udhintay lahda muudaca wey aw mase lilmuudici asagan muudica ah eh, lahda waa ninka maaliga waa ninka muudac ah loo dhiibtay wey aw mase lilmuudici kii wax u dhiibtay xoolo uu leyahy bu kudhex daray aydan bxayثu laa yatamayazu ayna xoolihii labadii xoole ayna kala soocmaynin o lakala garan karinba aw istacmalahaa xoolihii loo dhiibtay lyii meeshaa igu gunud ayuu isticmaalay aw base akhrajahaa waa ka soo saaray min alxirzi meeshii lagu xifdinayo buu kasoo bixiyey liyantafica bihaa inuu intifaacsado oo wax ku gadgato usoo baxsaday xoolihii dadka isagoon intifaacsanin bay halaagsameen falam yantafic ma intifaacsanin bihaa xoolihii xoolihina halaagsan damanahaa intaba ama daminaha waa magdhabaya dhammaantood xaalaha suwarkaas soo sheegay suwarka suurada hore waxaa weeyaan in akhra bilaa cudurin cudur daar la-aan ayuu dib udhigay arad in akhara arad bilaa cudrin ah, hadduu cudurdaar leeyahay oo xanuunsan yahay meel maarata wax loogu dhiibi kara alaabtiba in olin ku qabtay cudurdaaru leeyahay ama awdacaha cinda gayrihi qof ah, qof kaluba xoolihii ku wareejiyeyba safara ma aheeno xaaladihii aan soo sheegnay wixii wuu iska sii wareejin karaa aan soo maray kuma jirto daruuro ma taalo ma ahe xoolihiibu xoolo kalaba damsiyo ku dhex daray xoolo uu leeyahay qofkii wax u dhiibtay oo kale iyo xoolihii loo dhiibtay isku daray labana kala sooci kara oo waxa isku khaldami kara wey ama lacago ama mxua ah, raashimo ama waxyaala nocaas o kalea ama mehe mudici bimaalin lahu aw lilmudici ah, mudic iyo mudac mudac waa kan wax lagu amaansaday weeyaan mudicana waa kan wax ku amaansaday marka bimaalihi bimaalin lahudaas mudaci bay ku dhacaysa asaga wax loo dhiibtay xoolihiisii iyo xoolihii qofka isku dhex daray oo mase lilmudici qofkii wax usoo dhiibtay ee hore ee waxaan yahay yiri xoolo uu leeyahay ayuu xoolihii kale ku dhex daray aydan malakala soomi karaan ma lakala garani maya bxayu laa yatamayiz labada xoole isku daran mala kala soomi karan lama kala garan karo aw istacmalaha waa iska isticmaalay ilan xoolaan ammaanay aheed ha isticmaal meel ii dhig magacayga ku qor warqad kor kaga xidh warkaas saasa lasku ogaa bambiilo ku wareeji meeshaa dhig baa lasku ogaa waa la soo baxay waa isticmaalayba alaabu iskaga gadgatay aw mase akhrajahaa ah, min alxirzi meeshii ay ku xifdisneed xoolaha loogu talagalay buu intuu ka soo saaray liyantafica bihaa inuu intifaacsado oo ka faa'iidaysta darteed falam yantafic bihaa asagoon intifaacsaninba way halaagsantay oo damaanaha intaba daminaha waa magdhabaya intaba waa magdhabi daminaha mudamanaha waa magdhabaya ayb marka xoolaha dadka waxaad arkeysaa qofkan hadduu wax kugu aamansado wadiica ay tahay inaad isticmaali karin kuma becsharaysan kartid ma isticmaali kartid haddii tijaare iyo wax aad gelgelisana wixii ribax oo ka soo baxo asagaa iskale qofkii asalka iska lahaa yaa ribax iyo faa'idada iskale allahuma sida zubayr oo kale radi allahu canhu inaad yeesho oo kale zubayr binu cawaam muxuu samayn jiray markii wax loo dhiibto muxuu samayn jiray waa dayn buu dhihi jiray ah, waxaan isaga ah anigu markaad imaato maad iga taqaana waxaadi inaan ku siiyo waa bunuugta ay yeelaan bankiga lacag baad dhigaysaa lacagtaada lacag kugu ooliyo meel taalla ma xoolahooda ku dhex darsanayaan markaaba rag la siinaya markaad imaato unbaa laga qaaday marka waa dayn ahaan wey ama waa nooc mudaaraba aho lagu shaqeynayo oo faaidana wax lagaa siinayo aw mase xafidaha fi duni xirziha xoolaha meeshii lagu xifdin jiray ee lagu talagalay meel ka hooseysa ayuu dhigay waxaa lagu ogaa inuu meel ku xidhee aartu meel iska furan oo dukaanka dhexdiisa iska dhex dhigay ama gurigiisa bu iska dhex dhigay meel aan aad ba usii xifdisnin oo adkeen aw qaala lahu lmaaliku qofkii maalig ahaa xoolaha lahabaa wuxuu ku yiri markuu u dhiibaya xoolahan ixfidhaa xoolahan waxaad iigu xifdisaa fi hada alxirs ah, meeshan xoolahan lagu ilaaliyo halkan ii geli qofki maala wuxuu leeyahay seef baalahan seefka la dhehe adag somayn arkin ee lacagaha la gashado aad buu u adag yahay iyo maqalkan caadiga ee tukaanka loo sameeyo labadaba xoolaha lacagta waa la gashadaa laakiin kee sii adag midkan xirsiga seefka adag marka wuxuu yihi ixfidhaa fi hada alxirsi kan ii geli buu yihi fawadacaha wuxuu dhigay fi duunihi meeshii uu yihi ii geli meel ka hooseysa wahuwa duunkaa ka hooseeyana isaguba xirsuhaa xoolahan waa lagu ilaaliyaa aydan sida midkaa kale logu ilaaliyo oo kale iyaduba lacagta waa la dhigaa laakiin waa ka hooseeyaa daminahaa waa magdhabayaa leanna ninkii meel buu kuu cayinay oo yihi xooleyga meel hebel ii dhig buu ku yidhi meel kala dhigto waxaa tiri waa isku mida meeshanba waa ilaaliya oo lagu soo gaari marka waa magdhabaysaa walikullin minhuma alfasku caqdigan la yihaahdo caqd lwadiica wa jaa-is darafayn qof walbaba waa ka noqon karaa xilligu rabo kii wax dhiibay ee yiri bishan bil kadib baan ku imaan alaabta isyahay oo la gaarin buu ka qaadan karaa kii amaanada hayana wuxuu dhihi karaa markuu dhiiba kadib casarkii dhihi kara war iga soo doon waxaadi ma hayn kare kaala iga qaado walikullin minhumaa mid kasta oo labadooda muudaca iyo muudica ka wax dhiganaye ka la-ag dhiganaya kamidaba alfasku baa u banaan inuu ka fasaqo ka baxo mataashaa markuu doono fa in maata axaduhumaa midkoodba hadduuba dhinto aw junna midkood uu waasho oo uqmiya calayhi midkood miir daboolmo infasakhat Ah, wadiicadii waa fasakmaysaa meesha lagu kala dhaqaaqay markaas wax sii soconaya ma laha xoolihii unbaa un la kala celin wayadulmuudaci qofkan muudac ahe wax la-ag dhigtay gacantiisu amaanatu yadin yaddu amaana wey ah, waa yaddu amaana ninkan waa nin mutabaric ah. ixsaan iyo samafal sameeyey wax daalacoo loo qaadan loo qabsani ma jirto inuu tacadi iyo la yimaado isagaba tafriid la yimaada mooyeene waa qof ixsaan ku sameeyey ma cala lmuxsiniin min sabiil buu soo gelaya marka haddii lagu adkeeyo o la yirahdo wax allaal wixii xoolahan kuu dhiibtay gaaro dhan dushaada weeye qof qof kale ammaano ka qaada lama arkeen a ah, war xoolahaada aniga iyo nagu hadhow ad qabsan doontahay ayuu dhihi lahaa lidalika waxaa khalad ah dukaan in qof uu wax u dhiibto qof kale dukaan kale dukaanka asagaa la jabsado qofkii dukaan kale xoolihiisii iyo ammaanaadka loo dhiibtay intaba ay gacanta ay ku dhacaan oo la qaado xirsiguna y meeshaa ay sidaa curfiga ahaa deena la yirahdo xoolahayga aniga waan kaa rabaa oo ad arkaysa asoo ku calacalayo leh xoolahay waxbaba ma ahaatee amaanada dadka igu daran ah, oo ninkiiba igu haysto oo ii taagan yaad maqlaysaa waxba kuma leh maxaa yeele ninkan muxsin buu ahaa ixsaan buu kuu sameeyey wixii dhibaato imaadaan wax dushiisa asaga maaha xoolihiisii baa lagu baaba ma aha limuxsina min sabiil laakiin hadduu taqsiir iyo tafriid la yimaado asagabaa ugaabiyo xoolihii uu baylah tari waayo kuwiisina waa dhuujistay meel adag buu dhigtay kan xoolihii dadkana danba kama laha meeshaasu kaga tuuraya kaas waxaa weeyaan waa qof tacadi la yimid wey waa laga qaadaya waalqawlu hadalka fi asli liidaaci haddii labadii qof isqabsadaan muudac iyo muudici kii amaanada hayay iyo kii u dhiibtay baa isqabsaday waxay isku qabsadeen fii asliidaaci ammaanaysigii horaa la isku haystaaba waxbaan kugu ammaansaday iyo waxba igumaan ammaansanin bay ka bilaabatay doodii fii asliidaac ah, xifdin waxbaan kaa aan kuu dhiibtay oo kugu ammaansaday iyo igumaan ammaansanin waba xoolahaada ma arkan weligey ayay isku qabsadeen aw mase fi raddi waa isla ogolaada in wax kuu dhiiba wax kuu dhiiba hawaad ii dhiibtay laakiin ma ii soo celisay waan kuu celiyay buu leh iyo mi aanan imaan soo celin aw fi raddi celintii bay isku qabsadeen waa kuu celiya kuma celin aw italafi bay isku qabsadeen xoolihii waa dhintay waa halaagsamay tafriid buu ku halaagsamay iyo taqsiir iyo gaabin iyo tacadi xaggaadaa iyo maya see la yeelayaa alqawlu qawluhu a ah, walqawlu qawluhu qofka muudaca ah ee amaanada loo dhibtay warkiisaa la qaadan waxba imaana dhim hadduu yidhaahdo waxba kuma dhiman miya haa ii dhaaro madihi wax kalood leedahay ma jirto xoolihii waan kuu soo celiyey or imaa soo celi maa kadaysid maya waan kuu soo celiy dhaaro un la dhihi talifkii xoolihii waxba talifka taqsiir iyo ma dhaaro un la dhihi alqawlu qawluhu ana wa qofkii waxaa weeyaan mutabaric ahaa ixsaanka iyo samafalka sameeyey abaalka kuu galay in lagu adkay asaga xaggiisa ma jirto waxaad adig u gashay ma jirto asaga wax kuu galayy laakiin haddaad wax u galayso oo adaa wax u galay wax u taray xoolahaadaasi ma weyn kartid qofka haddaa wax u tarto dayn bay aheyd waa daymisay adaa wax galay qofka xoolaha wax galay qofkaa dayntiisi waa kaa rabaa hadduu waa inuu dhiibo haddii kale mumaadalla ma ogola waa loo isaab waa loo xisaabi karaa waa loo ciqaabi karaa waa loo xabisi karaa madluqaniyo dulmu baa dhalanaysa haddii kalena fanadiratu ilaa maysar hadduu mucsir yahay aariyadan soo socotaa kamid aho qof baa ixsaan kuu sameeyo in intifaacso qofka asagaa yad baa lagu leehay laakiin midkan maanta waxaa yadda iyo abaal kugu leh qofkan wax loo dhiibanaya alaabta hayaa abaal kugu leh saas darteed laguma adkeenayo falaw qaala hadduu yihahdo ma awdactanii shayan waxbaba imaada dhiibinba tiibuu ku fasiraya waxba imaada dhiibin bu ku yiri aw mase radadtuha ilayka waad idhiibtay waan kuu socdiyey buu yihi aw talifa xoolihii waa halaagsameenoo waa dhinteen bilaa tafriidin taqsiir iyo gaabin la-aan anuun ku xadgudbino xilsigooda ay yaalaan ee dhibaato ku dhacday sudiqa biyamiinihi waa loo rumaynaya qofka muudaca wa loo dhiibtay amaanada loo dhiibtay biyamiinihi dhaartiisa lagu rumaynaya dhaaro ma laleebis haduuba dhaarto khalaas wa waxaa loo shardiyaa lafdun lafdi iyo erey baa la shardiyaa kasoo fushay min almuudici kii ammaanada dhiibayey alaabada dhiibanayay waa inuu lafdi ku hadlo kastawdactuka xoolahan aan ku ammaansaday oo kugu ammaansaday ee ii xifdi oo ii ilaali aw istaxfadtuka xoolahan aan kaa dalbayana ii xifdiso ii ilaalise hoo meel ii dhig hadallada noocaas waa inuu ku hadlo si uu soo socdo un iska dhigin xoolihii walaa yushtaradu lama shardiyo alqabuulu qabuul lama shardiyo qofkii muudac ahay wax la agdhigaayay ee wax lagu ammaansanaya isaga inuu aqbalo oo uu afka ka hadlo u yihahdo waayahay waan kuu xifadinayaa waan kaa aqbalay inuu yihahdo shardi maaha bal yakfi waxaa ku filan alqabdu inuu ka qaado un kan waa hadlay wuxuu yihi saasaan ahay meel hebel ba usocda meel khatara dhibadan wey xoolahan waa kan iga qabuu yihi saan buu fiiriyo ayar buu ka laacay un a ah, wixii buu intuu ku guntay meel iska dhigay ma hadlin ku filan baablcaariya caariyadii buu kusaabsan yahay caariyadu waa waxaa weeyaan ibaaxat lintifaac intifaac shay a ah, in shay intifaaciis ya qof baa hadlay alcaariya waxaa weeyaan in qof shay nafci leh nafcigiisi loo baneeyo ibaaxatu lmanaafici <clears throat> ayaa la yihahdaa <clears throat> sadaqadii aad qofkan daatada caynta iyo nafcigaba iskugu daraysay maaha caariyadii <clears throat> eh, shaygan cayntiisa waxaa iskale ninkii maaligaha xoolaa iska lahaa <clears throat> yaa iskale kanna muxuu leeyahay manf manfacadii buu leeyahy sacan waa irmaan yahay <clears throat> anaa iskale sacan waa neefkaygi sumadaydi leh anaa iskale waad iwa ogtay sooma ahaa intuu irmaan yahay maal caanaha muu ka lisanaya oo ka maalaya markuu canaha iyo listaa ka dhamaysto oo gurana ninkii lahaa buu ku celin waa caariya manaaficda adiga ibaaxat lintifaaci bilmanaafic inaad manaafica ka intifaacdo unbaa lagu ogolaaday cayntana ninkiisi baa iskale loo celinaya alaabo iyo maacuun baa isticmaashay oo qaadatay aroos baad qabtaa kusoo dhamayso waxaad kusoo hagaajiso kadib ii soo celi intifaaci baad adigu leedaha soo celinaysaa shayga asagaa kitaab baad qof ka qaadatay intuu socdo darsigana soo dhaalacan baad tidhi nafcigaas intifaacaasi kasoo dhegeyso kasoo fiirso kadibna ku celi qofkii lahaa caariyaa la yihahdaa ilahina qur-aanka uu ku cadiy wuxuu yamnacuuna almaacuun dadka caariyada iyo wax la weydiisanayo jiiraanka iyo inay wax kala qaataan oo alaabada iyo waxay kala qaataan ayaa ahayd arrin wanaagsan oo la yaqaanay inay diidaan oo ay manciyaan oo isku diidaan oo adeegii ay sisiin waayaan waa ilahi subxaana watacaala waa ku waa ku canaantay wayamnacuuna almaacuun kuwa ayaga weelka iyo cadaabka usugnaaday waa kuwa maacuunta diidaya iyo caariyada iyo ergisada iyo wixii maaratay nafciga ahay qofka uu siin lahaa iyo minxad iyo maalka maashiga ajr iyo hawaab fara badanna waa laga helaa nacam man kaanat lahu ardu falyahabha buu nabig alay slam ninkii dhul iska leh walaalkii ha hibeeyo hau hibeeyo waxa laga wada yani caariyo hadhow war beerta safar safartan gooso ama fasalkan gooso kadib de dhulkan aa iska leh beertan dhulkan tabco wy tasixu way asaxaysaa min kuli jaa tasarufi qof tasarufkiisa uu banaan yahay xoolihiisa ku tasarufi karo jaa-isu tasaruf yaa la dhahaa baaliq caaqil rashiid mararka qaar waxa lagu daraa alxoru waa غayr maxjuur safiihii baa baxaya oo cabdigii addoonkii baa baxaya biduuni idni sayidii aan idmin sakiirkii sabigaha iyo majnuunkii iyo waxaas dhan ma baxayo tasixu way ansaxaysaa caariyadu min kuli jaa'izi tasarufi qof tasarufkiisa xoolaha uu ku tasarufayo ay u banaan tahay oo loo ogol yahay oo aan ahayn qof maxjuur oo la xajriyey ama weli looya oo la xifdiyey xoolihiisa gacanta laga dhigay maalikin lilmanfaca manfacada uu bixinayana iska manfacadan uu bixinayana weliba isaa iska lama dhihin m maalikin lilcayn shardi maaha inaad caynta adi aada leedahay manfacada haddaad leedahay waad caaliyeyn kartaa walidalika wuxuu ku yihi walow biujratin ujra ba allah ka dhige hadda guri baad ijaaratay ood karaysatay guriga nin baa iska leh adi ujraad ka bixiysa dhaqaalaad ka bixiysaa laakin manfacada waa iska saa darteed guriga aad kiraysatay qof waad dhihi kartaa kaale saaxo dhowr habeen baa ku ogolahay qolkaa ka deg adigana ka saaxo waan ku caariyey waad dhihi kartaa manfacadaadaa iskale lena <coughs> marka shardi maaha inay manfacadii cayntu ay mar walba israacaan adoon caynta shayga iska lehen oo manfacada keliya leh ayaad wax caariyeyn kartaa walow bi ujra wayajuuzu waxaa banaan icaaratu kuli maa yuntafacu yajuuzu waxaa banaan icaaratu kulin shay kasta in caariye loo bixiyo maadaasoo shaygaasoo yuntafacu bihi lagu intifaaco bihi asaga maca baqaa baqaa'i caynihi cayntiisina ay baaqi tahay shardigaasa shardi ah shaygan aad caariye u bixinayso manfacada bes aad caariyeysay waa inuu yahay shay kala gu'i kara oo intii nafcigiisa la isticmaalo cayntiisana aan baaba-eyn caanaad qof siisa waxaad tiri caariyo wey waaba fuuqsaday maxaa soo haray waxaama soo harin shubax baad u dhibta waxaad tiri shubaxa maarata ha soo shido waa caariye shubaxi wakaa asagaa iscunaayo eberka iska dhigaayo waba cayntiisi baa baabaaysa eber noqonaysa marka waxaa la rabaa ina cayntii ay baaqi tahay manfacadiiyo nafcigiina qofku ka faa'idaysan karo maca baqaa'i caynihi baa shardi ah bishardi lafdin waa inuu qofku uu lafdi ku hadlo min axadda midkood midkood waa inuu hadlo labadaba inay hadlaan waxba shardi maaha ah, sida wadiicada hadda soo mareynay qofka muudaca ah inuu hadlo waxba shardi mahayn marka mid baa la rabaa inuu hadlo ka kalena uu aqbalo ficil ahaan u aqbalo hadlo waxba dhib male bishardi lafdi min axadihima lanna hadalka wuxuu keenayaa qofka inuu raalli yahay qofka wax laga dalbayo inuu wixii laga dalbay uu raalli ku yahay ah, ama qofkii wax la aariyeynayo wixii uu ogol yahay qof baad la soo doonatay kitaab baad tiri acartuka hada alkitaab baan ku caariyeeyey marka adaa ku hadlay soo maha hadduu kaa qaato raalli buu ku yahay ama adiga waxaa tiri acirnii icaariye aha caariyadu waxaa weeyaan muciir iyo mucaar iyo mustaciir iyo siiqa marka antaasi leedahay muciir waa qofka alaabta iskale ama manfacada iskale ee qofka kale manfacada siinaya muciir baa la yihahda mustaciirna waa qofka dalbaya ee takudheeflaha ehe caariyada maaragtay isticmaalaya ee nafcigeeda qaadanaya wey mucaar ama caariyana waa alaabti iyo wixii lasisiinaya iyo nafcigii iyo nafcigii bishardi lafdin baa shardiga ah min axadihima midkood u hadlo wayantaficu bihi qofkii marka mustaciirka ahaa hadduu caariyadii la wareego yantaficu waa intifaacsanaya bihi caaliyadii manfacadii bixasabi اidni bihi wixii loo idmay loogu talagalay ee loo fasaxay qadarkaasu ku intifaacaya kama gudbi karo intii loogu talagalay inbuu u intifaacsan gaari baa maalan caaliye u qaadatay oo tin anigaa fuulaaya oo meel hebel ku gaari dhagax inaad kusoo gurto maaha ama xaabo kusoo gurto ada lagu ogoleen adiga lagu ogola keligaa inaad saaranto ama aad dad ku qaadato wax ah, kale inaad saarta marka bixasabi اidni bihi wixii loo idmay unbaa la ogolyaha inuu intifaacsado fayafcalu lmaaduuna fiihi wixii loo idmay buu ku samaynayaa shaygii maaduunu fiihiga ahaaye lagu idmay intifaacan inaad ka intifaacda shaygan isaga ee manfacad ahaa ayaad ku samayn oo bes aw mase midlahu wixii aad u caadiyeysatay wax lamid ah wax lamid ah ayaad ku samaysay iyaduna waxa wey wax dhibaato a laha a maalan waxaad tiri sacan iyo irmaane waxaan rabaa inaad caruurta udhijista carurta udhisan rabaaye caruurta umaada gelina hooyada aabaha baad ugeysi inay hooyada aabaha ay maalaan inay carruurtaada maalaan waa isku mid natiijada neefkan caanihiisa unbaa la maalay a ah, marka mithlow wey aw mase duuna wax ka hooseeya ayuu ku sameeyey wixii u caariyeystay wax kaba dhibyar kaba dhibyar ayuu ku isticmaalayba ah, mathalan wuxuu yihi alaab baan ku qaadan buu yihi bere iyo waxbaan ku qaadan iyo alwaxiya waxbaan ku qaadan buu yihi calaluu ku qaaday o duuna wa ka sokaysa ilaa an yanha waa banaanta waxba dhib malaha bu kuleeyahy ilaa an yanhaahu inuu muciirkii arinkaa diido mooyane can ilgayri gayrkaas uu usii gudbinayo wixii loogu talagalay waxaan ahayn inuu ku bixiyo inuu asagaba diido mooyeen oo yihahdo aniga qof kale uma ogoli adiga bisaan ku ogola qof kale ma siin kartid adig un maal a ah. gayrkii wixii kale ee lamidka aha ama kaba hooseeyey inuu asagaba diido mooyene waa isku mid ama iska daysid kanaba ka hooseysa oo ka dhib yara maadaysid maya saa maani ku ogola wax kale ma ogolin fayafcalu lmaaduuna fiihi o mase milahu asagoo kale wixii loo idmay wax lamid ah o mase duuna wixii loo ogolaaday wax kaba hooseeya xagga dararka intaba waa banaantah ilaa yanhaahu inuuba nahyiyo oo uu nasan ku dhawaaqo can ilgayri wixii loo ogolaaday waxaan ahayn inuuna ogolen inuu nahiyo oo diido mooyane fain qaala hadduu yidhaahdo mithaal buu ku siiyeyo wuxuu ku yihi izraac xindatan beertan dhulkan anaa iska lehe waxaad ku abuurataa ku tabcataa xindatan xindo ah, midhahan burka laga sameeyo wey ah, xindo la dhahaa bur ku tabcou yidhi jaaza waxaa u banaan mustaciirkii ashaciiru inuu qabandi iyo moodi wax ku samaysto yaa u banaan laa cagsuhusa ma banaana waxaa la yidhi shaciir ku tabc beertan markaasuu xindo ku tabcay oo maxay kala yihin xindadaa xoog badan beerta iyo dhulka miraha qaar iyo waxyaalaha qaar haddii lagu tabco nafaqadii dhulka o dhan bay hal mar eber ka dhigayaan ah, waxyaalaha qaar haddii lagu tabco sida ay waxay kale wax u yeelaynin bay u yeeleysaa dhulkii nafaqadiisi ba eber ka dhigi laba safar hadii lagu xayo marka dambe waxba ka soo bixi dhulkii marka xinqadu waxay kamid tahay waxyaalaha dhulka nafaqadiisa aad usoo qaatay kamid ta shaciirtuse maya marka haddii xinqo lagu ogolaa wax ka hooseeya oo shaciira waa lagu ogolyahay inaad ku tabcdo haddii laakiin shaciirtii hooseysay lagu ogolaayo aayadu ay shaciir aheyd ku tabc lagu yiri wax ka koreeyo xindaa laguma ogolo bu kuleh fain qaala hadduu yihahdo isra xindatan xinda ku abuuro jaaza shaciiru baa banaan liannaha duunahu way ka hooseysaa laa cagsigo ma banaano shaciir baad caariya u qaadatay inaad xinda iyo bur ku tabacdo ma banaana liannaha fawqa way ka koreysaa xagga mudarada iyo dhibaatada fain qaala hadduu yidhaahdo israc ayuu iska yiri beertaas anaa iska lehe tabca ayuu ku yiri isra zarciguna waa abuurkan waxyaalahan oo sabuulka iyo midhaha iyo waxaa markii laga goosto geedkina u eber noqonayo wey beertina eber ay noqonaysa labaljiirayo ayaa zarci la yidhaahdaa arsi iyo zarci zarci bay beeruhu kala yihiin marka bustaan iyo beergeedeed ma ahee israc buu ku yidhi geleyda iyo qabandida iyo digirta iyo waxyaalaha ku tabcuu ku yidhi wa adlaqa waa iska sii daayey zarci unbuu sheegay laakiin nooca uu yahay xinda ma dhihin shaciir ma dhihin beriis ma dhihin zaraca wuxuu ku abuuranayaa maashaa wuxuu doono kolbaad iska idlaaqay wuxuu rabu ku abuuranaya fa in rajaca hadduu soo laabto ninkan muciirka ah waxaa u banaan xoolihiisi mar walba inuu ka noqdo oo soo ceshado oo banaantay mustaciirkana mar walba wixii la siiyey ee layidhi intifaacsa waa iska celin karaa waa jaa'izu darafayn wey marka ninkii muciirka ahaa ee dhulkan qofka siiyey rajaca dhulkiisii buu soo ceshaday wuxuu dhulkayga waa kaaga noqday ogow goormase qabla waqti alxasaadi beerta intiina weli gu-in ka hor beertii oo taagan oo baaloorka bixisay oo dhiilidii bixisay oo taagan ayuu yihi dhulkaygii baan rabaa soo istaagay see la yeli baqiya wuu baaqi noqonayaa beertaas iyo zarcigaasi ila alxasaadi ilaa beerta laga gooyo dhulki laga gooyo intaas ma taaban kartid ba laleeyahy ila alxasaadi laakiin biujratin bay isku bedelaysaa kol hadduu dhinka dhulkiisii waa ceshaday uu yidhaahdo war beertan hadda taagan lagu siisiibi mahaye waa inay beerta godaan laleeyahy hagoodase waktigaa laga bilaabo uu caariyadii iyo sadaqadii iyo tabarucii ixsaankii uu ka laabtay waxay isku bedeleysaa caqdulmucaawada isku bedeli marka hore caqdu tabaruc buu ahaa ujray isku bedeleysaa marka hada beertan lama goynayo halkan weli ma gaari waktigeedii laba bilood ba u hadhay laakiin labadaa bilood ugula heshii beeraha meeqaa lagu kalaystaa bil walba bil walba waa intaa haya laba bilood xisaabo umaa laleeyahy beerta intay ka go banaan ka mar laakiin biujratin ujru ayuu ku maaratay ayuu ku qaadan karaa biujratin ujro ayaa iyoy ku heshiin karaan talzamu laazimayso in adina muطlaqan haddii marka horeba uu iska idlaaqay waktiba una u samaynin waktiba hadduuna u samaynin shay mucayanah oo hebel ah tabcana unan una dhihin oo iska idlaaqay wixii beertii waleega go-ina uu yihi beertaydi baan rabaa dhulkaygi baan rabaa uu yihi ujru markaas yaa laazimaysa wa bigayrihaa gayri liطlaaqi hadduuna iطlaaqin wa bigayrihaa dheh hayri اlujrati ujro keyrkeed ayay beerta ayadeed baxaysaa in adina hadduu idmo fii mucayanin wax mucayana fazaraca wuu ku tabcay hadduu wax mucayana uu yihi wa hebel geley ku tabcuu yihi isagaaba magacaabayba geleydan weli goyn ma dhihi karo waan kaaga noqdo ma dhihi karo waa in beerta la goosto oy go-do laakiin hadduu iska idlaaqo uu yihi waxun ku tabco kadib dana uu yihah beertaydi baan rabaa ujra ujra le ujraad leedahay ujraad leedahay laleeyahy laakiin biujratin ujra ayuu yaa laazimayso in adina hadduu idmo mutlaqan a uu yihi alaqa zarca wuxuu yihi iska tabca beerta wuxun ku tabcuu yihi waa kaga noqda soo ma ujra ayuu qaadanaya beertina waa soconaysa wa bigayri ujra ujra keyrikeed ujra la-aan in adina hadduu idmo fi mucayanin fazaraca shay mucayana hadduu u ogolaado yi hebel ku tabco oo fazaraca uu ku tabcayna qofka asagaa beertiisii buu goosanaya ila bigayri ujra ujra la-aan wain qaala hadduu yihah taa hore waxay ahayd zarcigii iyo beerihii iyo waxyaalaha midhahooda iyo israaca ayay ahayd in qaala hadduu yihahdo iqris beertan waxaad ku tabacdaa garsi geedahan geetimireeda ah iyo cinabka iyo babaayga iyo mooska iyo waxaasa qarsi la yihahda waxaa gagasho yir beerta dhulkan isaga ala iska leh aw mase ibni calayha ku dhiso guryo dukaamo iyo wax ku dhiso iyo waxbuu yiri ama eh, wax ku tabca dhulkan isaga wax ku dhiso uma rajaca waa ka noqday Ah, wuxuu dhulkaygii baan rabaa waa la fiirinaya marka waa la fiirin wixii geedkii geetimireedkaha iyo geedihii qarsigaha uu taagan yahay ama guryihii lagu dhisay hadduu ninka dhulkiisiiba soo ceshado dib baa loo fiirinaya xaalkii fa in kaana almuciiru qofkan muciirka ee xoolaha iyo dhulkan iskala hadduu yahay sharada mid shardistay calayhi mustaciirka korkiisa alqacla alqalca inuu ka fufujiyo wixii uu ku tabcay iyo wixii guriga uu ku dhisay shardigaa marka hore hadduu la galay qalaca waa fujinaya wuxuu yihi beertan geela geegasho guryo ku dhiso kumeelgaar ah, oo ku dhiso mar laa markaan u imaadana baatigaadan waa iga fujisanaysaa bu yihi ah, waa inaga fujisaa heshiiskaasa la galay qalaca waa fujinaya xilligu yidhaahdo dhulkaygama rabaaba waa inu wixii ka fujiyo fa lam yashtarit hadduunan shardinin oo wax shardi oo uu dul saaraya ma jirtaba wakhtaara almustaciiru dhulkii oo tabcan oo wax shardi horeeyan aysan jirin bu wuxuu yihi dhulkii baan rabaa wakhtaara almustaciir marka ninkii dhulkan tabcaday ama wax ku dhistay wuxuu doortay alqalca wixiisa inuu fujisto qalca wuu fujisan karaa isagana ah, kii wax loo dhiibtay alaabadan muxuu ahaa la siiyeye wax ku tabcaday wax ku dhidhistay baa wuxuu yihi aniga alaabteeda anaa raba inaan fujisto fujisaa laleeyahy marka shardi hadday aheyd oo qofkii hore marka uu shardiyeyna qalcigana qalcigaasa waa la fujinaya haddii maya asagaba uu doorto shardi ma jirin lakin asaga mustaciirkaabaa wuxuu yihi caariyeystay waxayga anaa fujisanaya qalaca wuu fujisan labadaas waa iska horjeedaan oo waa iska waryar tahay wain lam yakhtari muciiru hadduuna muciirkii dooranin wain lam yaktar wain lam yakhtar hadduuna dooranin mustaciirkii ninkii mustaciirka ahaa ee dhulka iska lahaa wax shardiga hore loo shardiyey shardiyeyo layihi dhulkan haddaan ku imaado waad iga fujisann aan la dhihin inuu dhulkii fujisto wixii lagu dhistay uu ka fujisto oo geedihii iyo muxuu ahaa guryihii uu fujistana ma dooranin wain lam yakhtari mustaciiru lqalca mustaciirkii hadduuna dooranayn fujinta falmuciiru marka ani wuxuu yihi dhulkaygan iyo geedahaygan inay baxaan baan rabaa ma fujinaayo waktigaasi nafciga magan u soo istaagay see la yidhi muciirkii dhulka lahaa baa lagu soo noqonaya falmuciiru ninkii muciirkaha ah, bilkhiyaari khiyaar buu marka leeyahay bayna tabqiyatihi inuu u daayo faraha farahaba uga qaado u baaqi yeelo oo yidhahdo geedkaada iska maal halkaa kugu yaallo biujratin ujrana uu ugu daayo u yidhaahdo waan kuu daaya lakin ujradiian kaa waayn kirada yaan kaa weyn guryaha meesha ku dhisatay taa waa khiyaarka koowaad wey khiyaarka labaad waxaa wey wa bayna qalcihi in ninkii dhulka lahaa wi intuu fufujiyo wa damaani arshi maa naqasa wixii nusqaamay qiimihiisana uu magdhabo bilqalci bisabab ilqalci fujinta daraaddeed wixii ku nusqaamay n u magdhabo kii dhulka iska laha marka warka kuso noqday haddii mustaciilkii caariyeystay uu yidhahda ani waxba ma fujinayo kii muciirkaabaa lagu leeyahy war ninka ma iska dhaaftid waxaan maarata dukaankan haska tabca hayse guryahan haskaga jire kira iyo ujrana ka qaado taa hadduu ogolaado waa khayr hadduu diido yihah may illaa illa way laga fujiyana waxaa leeyahy fuji wixii boow oo jaba iyo wixii baati oo halaaba iyo wixii maarata damaj iyo dhibaato oo ninkan soo gaara dushaada wey ah, isagoo sidaa ogbu marka fujinaya saa wey wain lam yaktar hadduuna dooranin mustaciirkii oo caariyeystay qalcigii iyo fujintii ma dooranin falmuciiru kii wacaariyeeye dhulka lahaa yaa bilkhiyaari khiyaar ulal beyna shayin laba shay beyna tabqiyatii inuu wixii meesha ku dhisnaa iskaga badaayo biujratin ujrana ku daayo ujro un qaato iyo kiro unu qaato wa bayna qalcihi inuu asagoo intuu faraha la gala fufujiyo wa damaani arshimaa shay qiimihiisna uu magdhabo naqasa ka nusqaamay bilqalci bisababi alqalci fujintaas sababteed wixii ku nusqaamana uu magdhabo intaba waa banaantay markaas walahu rujuucu fi licaara mataa tan waxa weeyaan caqdigan icaarada la yihah macaariyadu waa caqdi jaa-isu darafayn labada qof mid wal markuu rabo iska noqon karaa kan waxooleysi buu dhigi karaa kan waxu le waxaad ho walow waxaa u banaan muciirkii alrujuucu inuu laabto fil icaarati icaaradiisii ku laabto mataashaa markuu doono kana waa ka laaban karaa ilaa an yuciira ardan inuu dhul caariyeeyo mooyeene mataashaadii baa laga daba tegey mar kasta oo u baahdo xoolihiisi waa soo ceshan karaa laakiin waxaan ku jirin oo mar walba aan la dhihi karin ilaa an yuciira inuu caariyeeyo ardan dhul uu lahaa lidafri dadka lagu xabaalo dhul uu lahaaba wuxuu yihi si kumeel gaara dadka lagu xabaalo cillo timid ama sabab timid ama dhul la-aan timid ama inta dhul kale laga helaayo dhulkii waa buuxsameye booskayga weyn kusii xabaala buu yihi marka dhul banaanada laga helo la gadana dhulka la sheegayo la aruurinayo xoolaha loo aruurinayo mar alaala markii lasoo gabo meydkiina waad dala baxaysaan buu yihi meydkiina aruursada dhulkaa kusoo xabaasha marka hal mar unbuu soo booday dhulka iga ilaa an yuciira arda alardu caariya lidafni dadka wax abaalo ma marka ma soo lama bixin karo iga bixiyana ma dhihi karo meydka maa lam yabla hadduunan meydkii uunan baaliyoobin muddatu cadami balaa'ihi intuunan baaliyoobin ka hor lama ogolo meydkii weli sidiisii oo hoos kaga dhex jiro oo lafihiisii iyo suuradiisii wixiisi baaqi yihiin soo bixi haddii la yidhaahdo waa intihaak xurmatulmeyiti meydkaasi xurmadiisii baa meel lagaga dhacay dadkii iyo cawaadiftoodi iyo dadkii maarata dareenkoodana waa la dhaqaajiyey laakiin markay baaba-aan meeshii oo meydkii uu baaba-o oo muddadii ahlu khibrada ay dhihi jireen ahlu khibraha ay dhahaan hadda wax meesha ku jira oo baaqi ah ma jirto cajbu iyo waxaan la arkeynin mooyaane wax ku hareyma ma laha xilliga hadday gaadho markaa wuu dhihi karaaye ah, dhulkeygi baan ku noqonaya oon qufanaya waxba markaa dhib male meshi ba diba qubuurba meyd bu ku jirin iskaba baaba-ayo marka dhib ma laha ayib waad garanaysaan nabiga aleyh isalaatu wasalaam masaajidkiisa qubuur baa laga dhisi inkastoo qubuur kufaar gaalay ahaayeen gaalo qubuurtooda ahaayeen fanubashad waa laqufay waa la qufay intii la qufay oo wixi o dhan laga xaaqay shayinka laska xaaqay ee la nadiifiyey meeshii la simay masjid baa lagu dhistay haddii gaal haddii muslim yahayna inuu baaba-aya shardi ah xamar waxaa ku taalay meel yiraha ifi aakharo xaafado dhan oo qubuuro ahaan jirtay baa dib gurya dhagaxa laga dhisay dabaqyo ah ma ogaad inay gaareen iyo inay iska boobeen iyo waxay sababtay ku dhacday ma garanayo laakiin haddii ay baabaado wuxuu ku wadaa musanifka in qofka dhulkiisa uu la noqon karo intiina laakiin maydkii iyo arrimihiisa in una baabi'in ma socoshin karo maa lam yabla buu ku yidhi waalcaariyatu madmuuna caariyadu waxay kamid tahay cuquudda la damaano qaadi lamagdhabi oo ah. aan waxba la dhehaynin tii maaragtay aan soo maray oo kale wadiicadii oo kale yaddu amaana oo bitafriid mooyeene maya tan tafriid iyo tafriid la-aanba qofkan caariyada aad ka qaadatay wax ka ergisatay xoolihiisi waa le xadiis baana kusoo aroor nabiga alay slam u walcaariyatu madmuuna ninkii safaan binu umaya markii uu nabiga alayh salaam ka caariyeystay alaabta dagaalka eh, qaswatu mxuu aha fatxu maka markii xunayn loo sii socday wuxuu yihi akasbu ya muxamed ma xoog iyo qasab baa muxamed waxaad iga qaadaysa alaabteyda markaasu wuxu bal caariyatun madmuuna buu nabig alay slam yiri waa caariya lama dhabi doono hadday wax ka halaabaan ama ay jabaan ama ay ka dhunto waa lagu magdhabaya waxaa kaloo soo aroortay xadiidka ah wlcaariyatu muadaad caariyadu waa la gudaya wazaciimu daamin xadidkaana waa soo aroora sar sax wey marka mu iyo madmuunada waxay kala yihiin caariyadii aad caariyeysatay iyo wixii aad ergisatay haddii ay dayacmaan ama uu maarata halaagsamo itlaaf ku dhaco madmuuno wey oo magdhabaysaa hadday sideedii baaqi u tahayna mu-adaad wadaano qofkii habaad u gudanaysa siinaysaa wey fa hiya fima idaa talifat mu-adaatun idaa baqiya haddii baaqi tahayna waad u gudaysaa hadday halaagsantana madmuuna waad magdhabaysaa wey marka isma anfinayan labada xadiid walcaariyatu madmuuna iyo walcaariyatu muadaad faida talifat hadday halaagsanto bigayri اlisticmaali bigayri اlisticmaali اlmaaduni fiihi isticmaalkii loo idmay qofkan inuu shaygan ku isticmaala geyrkeed bay ku halaagsantay wixii loogu talagalay waxaan bu ku sameeyey walow bigayri tafriiطin tafriid la-aan asaga wax taqsiira iyo wax gaabina midna kuma laakiin wuxuu waxaan ku dhintay wixii logu talagalay waxaanbu ku dhintay hadduu rabo halkaas aafo kalaa ku dhacday adoo wixii u caariyeysatay ku isticmaalaya iyo way kala tahay shaygii oo halaagsama adoo wixii loogu talagalay ku isticmaalin aafa samaawiya ku dhacday wixii aad loogu talagalay eed u caariyeysatay adoon ku isticmaalin buu iska halaagsamay walow bigayri tafriidin adiga kumaada xadgudbinba haddaad ku xadgudbutana waa min baabi awla daminahaa waa magdhabaaya biqiimatiha qiimaheedii yowma talafi maalintay dhimatay ee wixii laguu dhiibay u halaagsamay gaarigii dhibaato uu gaaray maalan alaabadii neefkii u dhintay maalintaa qiimuhu joogay baad bixinaysaa fain talifad laakiin hadday dhimato caariyadii halaagsanto bilisticmaali lmaaduuni fiihi wixii loogu talagalay in loo isticmaalay lagu siiyey ee lagu idmay adoo ku isticmaalayo halaagsamay ah, wixii loogu talagalay adoo u ratigii aad ku raraa ee alaabtii loogu talagalay aad saartay ee tafriidi waxba aad la imaanin ayaa alaabtii aad ku waday yaa dhibaato gaadhsiisay wadnuhu ka dilaacay waa iska dhintay ah, waa kufay oo markaasu lagu ka abay bilisticmaali maadun wuxuu ku dhex jiraa wixii loo idmay lam yadman ma magdhabayo ah, marka magdhabi maayo ma damaanayo walaysa lahu oo ma banaana qofkii mustaciirkahaa ah ee wax caariyeystay an yuciila caariyadii inuu qof kale usii caariyeeyo oo sii siiyo maxaa yeelay qof kale isaga <coughs> ya kif wax ah, kale ku daray miya ayb wa munat raddi miya wa munat raddi cala lmustaciir sax wey taas taa waa sax wixii markaad celinayso qofkii lahaa waa inaad u celiso wixii qaraamo oo celintaa ayadaa ku baxaayana qofkii mustaciirkahaa ee caariyeystay baa laga rabaa inuu maarata wixii qaraamada uu isaga isqabo xooli baan kuu keeni rabaaye soo dir lacag soo dir iyo waxaan kugu keeno ma dhahayo ayib maxaa walaysa lahu mustaciirki weeye wax caariyeystay tasarufka loo ogolaaday inuu caynta nafcigeeda isticmaalo ibaaxo weeyaan mulki may ahayn ibaaxay ahayd marka wixii ibaaxa asaga loo siiyey oo loo ogolaaday inuu sida isagoo maaliga intuu tasarufo qof kale uu sii siiya ma banaana bu kuleyahy walaysa lahu an yuciir inuu caariyeeyo qof kale caariye u siiya ma banaana nacam wallahu aclam bilah tawfiq sala allah wasalam ala